sixiryo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal waa habeen khamiisa soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay saddexda janwari labaatan afar qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona heshiiskii etoobiya ku dhex abiy axmed ra-isul wasaaraha dalka etoobiya madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxa uu intiisa badan ku qotamay bad gaaraysa labaatan kilomitir in laga kirinayo dowladda etoobiya si halkaasi ay ugu manaafacdo gobonimo fuula ama gobonimo dhamaystiran ay soo geli doonto madax banaani dhamaystiran e oo ah biyaha biyaha gunteedii hawadeedii waxaasoo dhan inay etoobiya maamuli doonto macna oo yani xuduudda noocaasoo dhan inay dhammaan wada hoos imaan doonaan sharciyan heshiiskaas iyadoo la raacayo ah, falanqeyn arrimahaasi ku saabsaneed barnaamijkeedin kugu soo gudbin doonaa iyo ficilada markaasi ka imaan kara etoobiya hadii ay si rasmiya ah halkaasi usoo degto qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareys ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladaha carabta ugu horeysa masar iyo guud ahaan jaamacadda carabta waxa ay aad uga hadleen arintaasi hadaba maxay soomaaliya u tari kartaa marka waxaa si isdabajoog ah oo ama uga soo baxaya markaad fiirisid dowladaha ee tusaalaha aan usoo qaadanayno dalka masar dabadeedna ay soo saareen runtii qaraaro oo ka dhan ah xadgudubkaasi oo dowladda etoobiya ay samaysay rofesor dalxa arrimahaasi ka hadlaya in barnaamijka idinkugu soo gudbin doona guud ahaan barnaamijkeenu xog waraysi ku falanqayn doonaa xaaladaha ku saabsan heshiiskii somalilan ay la gashay ra-isul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo dowladda federaalka soomaaliya oo arrimahaasi marsi horreysay aad oga hadashay qodobadaasi qodobo kale waxyaabay inagu soo kordho ayaad dhegeysan doontaan xubintii kalmaan qeyb ayuu ka yahay barnaamijkeena sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan badanbaa sugaantaasi badeedu iib ma ahana qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan farsamadu waa keys anigu waayaan loo mar kale iyo xog waraysi aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriyo badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis hagaag dhegaystayaal mar kale wanaagsan wanaagsanaynu ku bilowna qodobka ugu horeeya barnaamijkan xog waraysi tan iyo markii heshiiskiisa afgaradka ahaa addis aba ku dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed kaasi oo ahaa in qeybo ka mid ah badda saylac laga kireenayo dowlada wadanka etoobiya iyo arrimahaasi waxaa aad uga hadlay dhinacyada kala duwan dowlada federaalk soomaaliya gabi ahaanba way kasoo horjeesatay hadaba baddaasi laga kireeyay etoobiya sidee ayay saameyn ugu yeelanaysaa guud ahaan geyiga soomaaliya gaar ahaan deegaanada somalilan ay maamusho doctor cabdicasiis xuseen xasan oo bara sare ka ah jaamacadda ummadda soomaaliya sidoo kalena ku takhasusay culuumta badda ayaan arrimahaasi wax ka weydiiyey heshiiska labada dowladood ee galaya markaan leenahay dowlad ama stayt aan leenahay waxay u baahan tahay shuruudo dhowra inuu dalku soo gaaro inuu heshiis noocaasoo kale geli eh, karayo eh, marka aan ka hadlayno tusaale ahaan magaca dowlad heshiis geli kartaay waxaa laga rabaa afar shardi inay soo buuxiso afartaas shardi haddii laga helo ayay dowlad kale heshiisla geli kartaa shuruudadaas waxay yihin marka hore in la helo eh, nidaam maamula ama government waxa loo yaqaano waa in la helo deegaan ama territory ama xuduud gaaro oo dalkaasi leeyahay oo marka saddexaad in la helo population marka afraad in la helo sovereignity ama madax banaani ama gobonnimada dalkaas inay u madax banaan yihiin afartaasi markuu dalku buuxsamo ayuu dal kale heshiis la geli karayaa hadda somalilan saddex bay haysaa laakiin waxaa ka maqan sovereignitygii sovereignitygii marka waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed ee federaalka gacanta ku haya maadaama sharciyan aysan madax banaani lahayn ama gobonimo madax banaan aysan lahayn eh, maamulka somalilan waxaa meesha ka baxaya dowlad statekeedu u buuxo iyo dowlad aan statekeedu u buuxin inay heshiis galeen marka caadiyan heshiiska noocaas oo kale ah eh, ma laha garown sharci ama saldhig sharci oo adag ma laha oo lagu geli karayo maxay tahay marka maamul inuu heshiis la galo dowladan oo weliba dhinaca badda ku saabsan maxay tahay wax keeni karo Eh, waxaan isleeyahay aragtidayda gaarkaa ah markaan ka hadlo sababo dhowraa ah jira eh, tusaale ahaan hadda prime ministerka etoobiya oo kale eh, maxaa layihahda waa kii maalmo dhaweyd ku dhawaaqay ama maxaa layidhahda dagaal haato ama nabad ha ahaatay inay khasab tahay in etoobiya ay hesho oo aysan ikhtiyaar ahayn laakiin ay khasab tahay inay bad hesho isla markii haddaad ogtahay tahay amaad raacdo waxaad dareemaysaa safaaradda hadda safiirkooda maraykanka safiirka maraykanka etoobiya fadhiya markii congresska looga yeeray arrinta la waraysay uu ku dhawaaqay in etoobiya eh, aysan samayn karin eh, yani suuragalna aynan ahayn dunidu inaysan aqbali karin inay dagaal meel ku qaadato marka etoobiya gudaheediina waxaad ogtahay dagaallo xoogla ka socda oo dhow deegaan oo kala jaana ayay dagaal ku jirtaa yacni buuqii gudaha waxa lagu xadejiyo oo aad ugu baahan yahay macnaha ra-iisul wasaaraha etoobiya marka wuxuu samaynayaa waxyaabaha la ku dayda la yidhaahdo ayuu ayuu samaynayaa isla dhinaca kale maxaa layihahdaa qoladan somalilan lafteeda muuse laftiisa waa ogtahay dagaalo soor kusoo galay maxaa layihaha doorashadiibaa meesha ka maqan isago laftiisa marka wuxuu u baahan yahay yani jihayn kale oo siyaasadeed oo bulshadii yani buuqii lagu jiray dhinac kale loo jiheeyaa marka waxaa iska waaya macna maxaa layidhahdaa loogu talagalay maaragtay labada dhinac inay dantoodu ay tahay inay buuqa jira un ay ku xaliyaan laakiin dhinaca halista ay leedahay waxa waaye waxaani yani hadda waa ku daymanaysaa haddii dowladda soomaaliyeed tallaabooyinka sheegi doono sharci aysan marin waxaa meesha iman doona in hadhow laga dhabeeyo ama taasoo cawaaqib xoog la yeelan doonta milyan waaye ciidankeedu badda wuxuu gaari doonaa kumanaan kumanaan ciidan haddii mar ay soo galaan dalkaaga gudihiisa soo degaan hadhow inaad kicisaa oo meesha ka saartahay culays badan ay taaban doontaa iyo soomaaliga hadda buul mataqaana soo kabsi ku jirta yani culays badan ay dhali doontaa marka eh, waxay u baahan tahay in macnaha si adag looga dhirdhiyo amaama looga jawaabo tallaabooyin badan ay dowladdu ka qaado heshiisyadan oo kale eh, dunida suuragal eh, ma ka noqon karaa markii maamul uu heshiis la galo dowlad oo dhinac badda ku saabsan way aada umahadsan tahay dowladdu sidaan hore uga sheekeeyeyba marka ay heshiis galayso waxay u baahan tahay dowlad iyada u dhiganta inay la gasho Eh, annaga ka soomaali ahaan siaad dareemaysaba xeerarka maxaa la yidhahdaa eh, eh, caalamiga ah oo dhanba ama ha ahaato u n resolutionska soomaaliya ku aadan ha ahaato ama heshiisyada mataqaanta national tratiska ha ahaato mar walba oo qadiyada soomaaliya laga hadlayo waxaa lagu soo daraa qodob dhahaya midnimada soomaaliya iyo madax banaanideedu waa lama taabtaana lagu soo daraa macnaheedu waxay tahay in heshiiska noocaan oo kale uu dhacay waa wax yani kasoo horjeeda curfiga caalamiga ah ama waxa loo yaqaano international custom law ama maxaa waxa loo yaqaana maxaa la yidhahdaa heshiisyada kale ee caalamiga ah ee ay ku dhisan yihiin qaramada midoobay maxaa la yidhahdaa golaha ammaanka waxaa la yidhahdaa midooda africa igaad ayay ku dhisan yihiin intaasoo dhan wax ka baxsan waayo waa waxaanan hadda yani dunida caadiga ah ee casriga ah aan suuragal ka ahayn waayo yani una baahan waajahadeedii rasmiga ahayd in la waajaho oo laga dhiidhiyo u baahan way weli ma dhacday heshiis noocan oo kale ah eh, in maamul uu la galo dowlad dunida markaan eegno eh, sharciyan horta wax suuragala ah ma aha eh, dunida waxaa ka jira marka laga hadlayo international log oo kale sidiisa wuxuu ku shaqeeyaa qaab sulux oo kale ama xeerjajab oo kale ku shaqeeya yani waxa la sameeyaa wax allaale wixii lagugu dayi kara waa lagugu dayayaa haddii dowladdu ama dadka meeshaas kalaysan buuq iyo kayre aysan kasoo noqonaynin waa lasdhaafiyaa waa lasu hosgeliyaa laakiin haddii dadkeedu ay soo jeedaan waa laga istaajiya marka adduunyada farsamada noocaasoo kale waa lagu dayaa xeerka caalamiguna sidiisa wuxuu shaqeeyaa inaan dhibaato dunida dhita waa aragtay qayb dhan ayaa waxay qaabilsan yihiin nabadda iyo maxaa la yihahda amniga iyo kala dambeynta keliya qaabilsan wuxuu marka maadaa ah, inta aysanba taabanaynin waxa loo yaqaano nabadda caalamka aysan taabanaynin xoogaa waxaad umalaysaa waa laga yaraa inna dadbada oo wixii la dhaafin kara waa la dhaafiyaa heshiisyada noocaan oo kalea ah, mar walba waxaa la fiiriyaa yani falcelinta ka dhalanaysa ayaa la fiilay duniada kuma degdegto heshiisya noocaan oo kalena ah yani inta tusaalahaan soomaaliya sida ay uga falceliso dhibaatadu intay gaari karto ayaa la qiimeeyaa taa iyadoo lagu salaynayo ayaa go-aamo laga soo saaraa oo laga soo celiyaa marka waxay u baahan tahay eh, iyadoo waaqicaa dunida ka jira aan ku tashanayno ama fiirinayno ama ku cabirayno inaan halbeegyo adag oo dowladeenu ay fursado maanta badan ay uleedahay ama kahesho badan ay uleedahay inay ku qaado tallaabooyin ka qaadato ayaa loo bahaya labaatan kilomitr ayaa dhantaa la yiri inta laga kariyay dowladda etoobiya markaan fiirino cilmiga badda aan ku salayno maxay tahay labaatankaas kilomitr Eh, aad umahadsan tahay eh, markaan ka hadlayno xuduudaha badda markaan ka hadlayno eh, badda waxaa loo qaybiyaa ilaa afar aagaa loo qaybiyaa aaga koowaad oo ilaa labayo toban oo jikaalmayla oo biyaha qaranka ah oo u dhigma ilaa labaiyo labaatan kilomitr aaga labaado aagan oo ah waxaa layihahda cirisu ah oo aaga xiga layihahdo soon afar iyo labaatan afartan iyo afar kilomitr u dhigma aaga saddexaad maxaa layihahdo soon laba boqol oo mutkaalmayna aaga dhaqaalaha iyo aaga ka dambeeya kalfafkaanadeedka layihahdo oo ilaa saddex boqol iyo konton marka laga soo bilaabo xariiqda asaasiga ah gaara aaga koowaad macneheedu waxaa waaye mar haddaad labaatan kilomitr oo xuduud ah aad dalkana ku wareejisa macneheedu waxaa waaye yani xuduudii koowaad ama aaggii koowaad ee dalkaagu uu lahaan lahaa ay soo geli doonto gobonimo fuula ama gobonimo dhamaystiran ay soo geli doonto madax banaanin dhamaystiran oo ah biyaha biyaha gunteedii hawadeedii waxaasoo dhan inay etoobiya maamuli doonto macnaha oo yani xuduudda noocaasoo dhan inay dhammaan wada hoos imaan doonaan sharciyan heshiiskaas iyadoo la raacayo ay etoobiya waroo sugaan doonto oo soomaaliya wax shaqaa ku lahaan doonin hawadeeda ay qaadan doonto maxaa leedahay etoobiya oo biyaheeda ay qaadan doonto etoobiya oo dhulka biyaha ka ay qaadan doonto etoobiya dhammaan la wareegi doonto heshiiska marka markaad fiiriso eh, wuxuu hadda heshiis toosa ah ma waa isfahm waaye isfahamkaanina naftiisa mugdi badanaa ku jira markaad aad u fiiriso meesha tooska ah ee labaatanka kilomitr laga siiyo si toosa uga cad eh, aragti mar berbera waxaa layihahdaa balzayra hadallo badana la tuuraya iyada nafteedu waxay u baahan tahay isfahamkan in aada loo cadeeyo waxaad moodaa in sadexgeris badan ku jiro labaatan kilomitr laka hadlayno ma labaatan kilomitr balca ah, ma labaatan kilomitr birra ah, ma labaatan kilomitr square ah, miya yani waxaasoo dhan square hadda marka la yidhaahdo haddii laba kilomitr xeebta birra iyo badda gudaheeda oo toban kilomitr la siiyo laba toban ku dhufo labaatan kilomitr waaye marna waxay noqon kartaa labaatan kilomitr oo dhirra xeebta ah iyo baddii ku waajahnayd oo dhan oo marka badda ku waajahan la yirahda ilaa kalfoof qaaradeedka saddex boqol iyo konton nowt kaalmayla oo lix boqol oo kilomitir u dhigantaa iyo ka badan oo labaatankii lagu dhuftay noqon doontaa dhul waxay noqon doontaa milyan ka badan oo ayay noqon doontaa kilomitirada bada ay noqon kartaa yani labaatanka kilomitir lafteeda waxay u baahan tahay heshiisyada noocaan oo kale marka la gelayo in la dharaaneeyo labaatan kilomitir maxaan ula jeedaa ma birira ma dallaca ma squara dadkii baa laga hadlaya waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay in aada loo dhiraaniriyo xoogaa waxaad moodaa yani heshiisyada la gelayo ee qofka siyaasiga wado ee aysan wadin qof xirfadlaa waxay keenaysaa waxyaaba badan oo ishoosgelaysa in la hoosgeliya maa taasaa marka waxay u baahan tahay weli isfahamkan hadda ay gaareen muuse bixi iyo abi axmed eh, in u baahan tahay in aada loo dhiraandhiriyo u baahan labaatan kilomitr ka hadlayna ma labaatan ballara ma labaatan macnaha gudaha biyaha ma ma labaatan kilomitr waxyaabta la dhirirsan ma maxay tahay taasa waxay u baahantahay weli in eh, laga hadlo waxay u baahantahay labaatankaas kilomitr xaggii ku dhacaysaa oo laga hadlaya ma laga bixinaya ma laga bixinaya ma saaxil laga bixinaya ma maxaa layihahdaa eh, caynabaa laga bixi xaggee laga bixinaya maana eh, meesha waa waxay u baahan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la marka waxaan isleeyahay guud ahaan markaad akhriso heshiiska noocan oo kale ah u badan tahay inay etoobiya ay ka tahay koday soomaaliya haddii iyadu nagu sheeg haddii mataqaana buuqa etoobiya ay ku degto soomaaliyana ay ka qayliso falilah alxamdu saas sagaalamuso hadday ka qaylin kari weydana yani ku suurageliyo ciidankii badda ay samaysay aduba ay meel u lahayd in si khasaba loo geeyo oo etoobiya si ay mataqaanaa bariga africa ada igad u matasho waxay u baahan tahay dhaqaalaheedu inuu ka sareeyo dhammaan bariga africa oo dhan si dhaqaalaheedu u sareeya marka waa ina xeeba iyadu leedahay hesho xeebay leedahay inay hesho waxaa raaci doona dhul ay leedahay oo etoobiya galaya inyeelatayaa raaci doona leanno aad yeelato dhul kalena uu kaaga sukeeyo alaabtii wixii aad ka soo dejisay ciidanka laftooda cirka sooma mari doonaa waxay u baahan tahay marka xuduud dhulka ay soo marto yani heshiiskani wax badan oo masaa'ib badana ayaa kugu jirta u baahan in aad loo fahmo u baahan kaasi wuxuu ah doctor cabdicasiis xuseen xasan bare sare oo ka ah jaamacadda ummadda soomaali sidoo kalena ku takhasusay arrimaha badda waxa uu warramaya barnaamijkeen xog warays gafgaflagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawaada guracan mid ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka dabarnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dowladda masar iyo jaamacadda carabta ayaa etoobiya uga degay fargelinta ay ku hayso arrimaha soomaaliya haddaba arrimahaasi iyo guud ahaan xaalada itoobiya heshiiskii somalilan ay la gashay waxaan wax ka weydiiyey rofeor maxamed cumar dalxow ku sugan magaalada qaahira ee dalkaasi masar eh, bismillaahi raxmaan raxiim ayaanla waad mahadsantihiin eh, runtii inta ay dhiladan ka soo yeertay dowladda etoobiya ee xadgudubka ku ah ummadda soomaaliyeed masiirkeeda qarannimo iyo jiritaankeeda waxay ahayd dowladda soomaaliya guud ahaan hay-adaheeda dastuuriga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya go-aamadii isdabajoogga ahaa ee ay soo saareen ama ha noqoto xukuumadda federaalka ah ama ha noqdaano golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamanka soomaaliyeed laysku yidhaahdo waxay aada iyo aad u gilgishay guud ahaan caalamka gaar ahaan dowladaha aan ku nahay bologa diiba marka loo fiiriyo jaamacadda carabta dunida muslimka iyo dowladaha kale ee aan saaxiibada nahay marka waxaa si isdaba joog ah go-aamo uga soo baxaya markaad fiirisid dowladaha ee tusaalaha ah aan u soo qaadanayno dalka masar oo ay labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka masar mudane cabdifataax siisi ay toos khadka maaragtay isgaarsiinta ay ugu wada hadleen oo ay arrimahan soo cusboonaaday iyo tacadiga dowladda etoobiya ay ku samaysay dalka soomaaliya ee maaragtay siyaadadiisa ama subareenatigiisa ama aan idhaahdaba qarannimadiisa ay aada oga wada hadleen dabadeedna ay soo saareen runtii qaraaro oo ka dhan ah xadgudubkaasi oo dowladda etoobiya ay samaysay oo ay isu barbartaagayso dowladda masar isla islamarkaasna ay arrimaha dibadda iyadana markaa tiraadid afhayeenka ee dowladda masar intaba ay ka soo saareen runtii go'aamo cadcad sida ay soomaaliya ula garab taagan yihiin hiil iyo hooba igana kaga soo horjeedaan xag gudubkaasi ay samaysay ee dowladda maaragtay etoobiya oo ay si sharci darro heshiis aanan waafaqsaneen nidaamka caalamiga ah ama kan iqliimiga ama heer goboleedka ah midkoodna isagoon ku salaysanayn ay la samaysatay wax aanan u cuntami karin lana aqbali karin lana qaadan karin ee aan dadka soomaaliyeed guud ahaan ka caraysiiyey gaar ahaana dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah ee sharciyadda iyada ay u tahay astaanta dalka ee soomaaliya lagu yaqaan hoggaan ahaan iyo dowlad ahaanba sidaa marka ay arrintu ay taagan tahay ayaan leh waxaa isla markii iska soo daba dhacay kulamo oo jaamacadda walla carabiya oo ay laba iyo labaatanka dal ay ku bahoobeen ee soomaaliya xubin ka tahay oo ayna ku biirtay sida la ogyahay afar iyo tobankii february bishii labaad kun ilaa maalintan ee aan kula hadlayana caawo ay ka tirsan tahay iyo sidoo kale baarlamaanka carabta oo isagana laba kun iyo lixdii ilaa iyo maanta aan xubinno aan ka nahay oo aan ku leenahay matalaad oo afar xildhibaano oo mar weliba oo annaga noo matala baarlamankaasi ee xilli kasta ee aan ku leenahay intaba iyagana waxaa ka soo baxay go'aamo la mid ah midka dowladda masar ay soo saartay ee dowladda soomaaliya lagu barbar istaagayo badda soomaaliyeed inay tahay lagu caddaynayo bad ka mid ah badaha ummadaha carabeed ee la isku yidhaahdo eh, maaragtay min almuxiit ila alkhaliij maaragtay ee eh, kuwa maanta ee ayada marka laga hadlayane eh, loogaga hadlo amni ahaan ayadoo markaasna loo cuskanayo qodobka ah al amni alqowmi alcarabi amniga qowmiyadda carbeed oo baddeeda ee soomaaliya iyo hawadeeda iyo dhulkeeda khayraadka ku jira hoostiisa iyo baddeedaba aanan u kala harayn marka sidaa ayay xaajadu ilaa iyo hadda ay maraysaa dalal fara badan oo ayadana ka muujiyey arrinta ee ay samaysay etoobiya mid aanan u cuntami karin ee aanan la qaadan karin gobolkan ay ka dhalinayso qalalaaso horleh inay arrintaasina laga hortago ama ay dowladda etoobiya loogu baaqay inay joojiso kana laabato wax ku kacday waayahay saan ognahay masar iyo etoobiya waxaa ka dhexeeya khilaaf dhinaca webiga niil ah arintan hadii ay soo dhex gasho ma loo fasiran karaa in ay dagaalkii kaga faa'iidaysanasayada etoobiya kala dhexeey markaad eegto ayaan le webiga niil wax kasii weyn ayaa hadda ujeedka iyo barnaamijka ee abaabulan ee aan ka marnayn dowlada qaarkooda oo isqarinayo ayaa waxaa la doonayaa in lagu wiiqo dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee marta qoriga suways kanaal oo ay maanta masar dhaqaalaha ugu faraha badan ee ka soo gala iyo sidoo kale mariinka ee asagana baabulmandab la yidhaahdo oo anaga wax badan ee soomaaliya ee aanan ka fogayn oo ayadana badda cas ee saameyn ku leh maraakiibta ganacsiga qaada ee yurub markiiba maaragtay soddon markii la yidhaahdo ay halkaasi maraan marka tani ma aha mid ee eh, la rabo in keliya ee eh, eh, ee ee dana maaragtay ee ganacsi iyo dana ujeedo oo laga leeyahay oo etoobiya keliya ee khuseeyo xataa waxaa la ogaaday in haddii beri ee adduunka hadda loolanka ee cusub ee bilowday ee arrintan khaza ee xuutiyiinta ay ku weerareen maraakiib oo ayaga markaa ee ay leeyihiin reer galbeedku oo ay sahay iyo wax badan ay rabeen inay gaarsiyaan ee dalkaasi israel xilligan ee dagaal kula jiraan reer falastiin inay arintaasi ay kasii shidaal qaadanayaan oo ay leeyihiin beri hadday masarna ay is hortaagto inay maraakiibta ee halkaasi ee ayada ay u sii marayaan ee ay kasoo gudbayaan ilaa iyo sacuudi arabia ilaa iyo maartay ee dhinaca ee qoriga ee maaragtay intan la gaarin suwis kanaal baabulmandab iyo yemen soomaaliyan ee ayada ayada aan ka fogayn ah, sidaas eh, maarata ee eh, la tilmaami karo waxaasoo dhan ujeedda isku xiran eh, berito hadii la rabo xataa in lagu cunaqabateeyo dalalka ay soomaaliya ku jirto ay maarata yemani ku jirto oo ay masar ku jirto oo saudi arabia ku jirto oo halkaasoo dhan ay halbowlihii ahaa ee mid dhaqaale iyo mid maaragtay istraatiijiyad ee amniyeed intaba ee aakhiritaankeeda haddaynan soomaaliya keligeeda aanan lagu sii daynin ee aanan la soo garab istaagin dowladaha carabeed ee sida gaarka ay ayaga ay u bartilmaameedsanayaan waxay arrintaasi noqon kartaa miday saamaynteeda webiga niil ka weynaato arrintana waad ogtihiin janday fraiser markay soomaaliya ay timid waxa ayada ay tiri ayaa weli soomaalida aanan wax badan ayada aanan dhib maarta u arkin ma suurto suurtogeli karto dal boqol milyan ay kor dhaafayaan dadkiisa inay badla'aan ay ahaadaan kuwa aanan ma arday toban milyan iyo wax la jirana inay haystaan bada intaasii leeg ee afrika oo dhan ma arday oo ayada ay ka tilmaamaan inay yihiin ma arday ayadoo markaas soomaaliya ee isha ay ku godaysay arrimahaas oo dhan waxay ahayd istaraatiijiyad oo socotay ee marba mid midda ka dambaysa dowladda etoobiya ku fakaraysay wakti iyo jaanisna ay la raadinayeen sida aad dareemaysid waayo etoobiya muddo waxaa la waday inay bad raadis ay tahay meesha ayada ay ka doonanaysana ee ayada markaa humaag uu ku jiray hadday ayadu ay awood ayada ay ku qaadan karto baddii awol isticmaali jirtay ee eritreya casab iyo musawac ayay qaadan lahayd ayaa ka soo horayso badaha soomaaliya taana awooddeeda ayaa u diiday oo u run sheegtay laakiin soomaaliya inay dagan tahay oo tafaraaruqeeda iyo kala daadsanaanteeda xilligan iyadoo u arkaysa in loogaga faa'iidaysan karo ayay heshiiskan khudbasireedka ah ayay la soo hoosgashay qayb ka tirsan soomaaliya oo ayada gadood ah oo aanan ictiraaf dowladeed iyo waxay ayada kula geli karto nidaamka adduunka lagu wada gaaro heshiisyada noocan oo kale aan waafaqsanayn ayay ku dhiiratay inay la gasho heshiis oo aanan lahayn meel uu maaragtay uu saaran yahay laakiin nasiib daro waxaa ah in qof ku fakaray ee oday muuse inay dhibaatada keliya ee aanan ahaan karin mid soomaaliya ama si gaar ah ama ay noqon karin inay u taabato dowladaha ee maanta ee hadda ee aan soo sheegay kuwa la mid ah balse ay abuuri karto dagaal mandiqada oo wada yeesha xanuunkiisa oo ayagoo yemanna ay dhinacay ka saaran tahay oo xuutiyiinta oo ay maanta garaacayaan talaabiib iyo meelaha ay maraakiibta fog ay marayso ee sawaariikha ee maanta adduunka ee la wada haysto golo weliba ay garanayso inuu victim ooga dhigayo asagoo aad moodid inuu suicide isku xiray qaraxana keligiisa aanan ku dhiman doonine balse sidii lagu yaqiinay qolyaha isqarxiya inta ay galaafanayaan ayay ka badan tahay markay ayaga ay arintaasi ay isku sameeyaan taana ummada soomaaliyeedna ma qabato alaha iyaga somalilan ayagabana sidaas oo kale waxgaradkooda u diidan oo aanan aqbalayn boqol milyan oo maanta ee rag ka kooban biyo badan iyo dadkaa badanba way ku hafiyaan bay soomaalida dhihi jirtay ushaadana waxaa loo dhiibaa qof ka qaadan karto qof hadday maanta heshiis ayba kula galaan ay suurtagal noqoto berina sharci daradii lala yimaado cid ay ayaga igu caban karaan oo ay ka dhaqaajin kartona malaha labaatan kilomitirna way ka weyn tahay konton kilomitir ayay xuduudaha ay isu jiraan meesha ayada hadda ayada leedahay labaatan kilomitir baa laga kireeyey waana arrin ay keeni karto in dhul badan ee intaasi ka badan oo ayada inay la degto oo ay ku haminayso arrintu etoobiyana kaligeeda ma wadata ee gadaasheeda ayaa la fadhiyaa dowlado farabadan oo kuwii isticmaalka shalay eena kala qaybiyeyna ku jiraan kuwa kale oo ayagana ka urinayo soomaaliya ee dal ah oo carbeed ah inaanan la kala reebanin waxa loo qabo dunida muslimka iyo carabta ayagana qaarkooda waxa iskaga jiraane olada anaga lagu tuhmayo hadda laakiin ummada soomaaliyeed ay ka dharagsan tahay laakiin waxaan rajaynaynaa inay arintaasi aysan shaqaynin ayna guulaysanin ayna noqon doonto mid fashilkeeda iskale taariikhdan ay ugali doonto cidii ku fakartay inay soomaaliya geyigeeda iyo dhulkeeda dhiiggii loo bixiyay iyo gobonnimadii iyo dadaalkii ee dadka soomaaliyeed ee cadow intaas ay ka hortaagnaayeen ay si fudud maanta loogu hibeeyo dowlad ayada weliba ah dowlad mustacmarad ee ay haysata dhul soomaaliyeed maanta in baddeeda ee inay ugu daraan ay ku hamiyaan ayaana si daraa wadamada carabtoo kale maxay tillaabo qaadi karaan haddii soomaaliya usoo gudbiso dacwad ka dhan etoobiya ma maqli jirtay ayaa alow horta qosol bay galabaa layidhi adduunka maanta ma aha in qob iyo quwada ah, maanta ee keliya iyo qoray caaradi adduunka maanta xeer iyo nidaam sharci ee lagu kala haro oo jira ayaa jira ammaan baa jiro jamciyad qurumeed baa jiro ayaa jirta waxaa jiro ururo oo caalami ah iyo kuwa heer gobol ah anaga intaba maanta waan ka tirsannahay oo dowlad la ictiraabsan yahay oo calankeeda ka dhex babanayo matalaadeedane ayada iskale aan cidina wakiil oga ahayn oo aanana cid kale maaragtay oga turjumayn ayay soomaaliya horta alxamdulilah sideeda u tabar yaraato laakiin dawlad waa dawlad cod bay ku leedahay qaramada midoobay african union islaam marta conference ama dunida muslimka waxay ka mid tahay gad waxay ka mid tahay sidoo kale jaamacad dawal carabiya oo arab league ah sidaas oo kale ayaa haddana ayaa baarlamaanadooda ayaan ka wada tirsannahay oo aad ogtihiin maanta baarlamaanka igaad baan ka tirsannahay dawlad ahaan aan oga tirsannahay mid cusub oo had baarlamaanka la horgeynin oo east african community ayaa goor dhow lagu biiray waxaasoo dhan geneva convention baan wax ka saxiixnay adduunka xeerar baa laysku ixtiraamaa dowladnimada laysku qadariyaa dowladda wax ay lagala macaamili karo soomaaliya ee geyigeeda ee maabkeeda la yaqaan waa dowladda sharciga ee jirta madaxweynena uu ka yahay maanta madaxweyne dar xasan sheekh maxamuud xukuumadna maanta hadii la yidhaahdana ra-iisul wasaare waxaa ka ah eh, mudane eh, maaragtay ee eh, xamse cabdi barre baarlamaankeeda waxaa maanta gudoomiye golaha shacabkana u ah mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe halka aqalka sanana uu yahay mudane cabdi xaashi ayagaa ku matala hay-adahaasi marka la yiraahdo madaxweyneyaal baa adduunka kulmayo madaxweyne xasan sheekhe madaxweyne aan ka ahayn ee soomaaliya intuu baxo uu tegi karo ee kursigaasi fariisan kara calanka soomaaliyeed dhinac dhigan karo ma jirto haddii la yidhaahdane ra-iisul wasaarayaal baa ku kulmaya adduunkane qof aanan maaragtay aanan ahayn ra-iisul wasaare xamsa oo cabdibare ee intuu baxo oo dhihi karo aniga ah soomaaliya ee aan ka socdo ama gobol hebel iyo maamul hebel iyo waxaa sheegan kara ma jirto sidaas ayayna guddoon baarlaman iyo intii la halmaala ee hay-ada dastuuriga allaahuma haddii golo wasiiro adduunka ay shirayaan wasiiradaha arrimaha dibadda ayaa shiraya maanta haddii la yidhaahdo ee ama ha noqdaano kuwa jaamacadulcarabiya ama ha noqdaana kuwa african union ama ha noqdaana kuwa igad ama ha noqdaana hadii la yihahdo xataa beri dhaweyd golaha ammaanka waatuu khudbada uu ka jeedinaya ra-iisul wasaare xamsa maxay markaasi haddii cid kale soomaaliya arrimaheeda laga tashanayo maxay la tagi waayeen ayaga iyo calankooda ay u barbar fadhiisan waayeen adduunkan ay ugu jeedin waayeen waxa ayaga markaasi ee dowladaha kale ee meesha fadhiyey ayagana kaalin eh, maartay oga qaadan waayeen wax la dhoodhoobaya oo aanan jirin ninka asaga wax ka raadiya waa nin ujeedo badan leh laakiin warida carabi waxay ku tiri idaa xalla haqiilun fii ardi qowmin famaa lisaakinihaa siwa raxiilu haddii dad culus oo adiga kaa badan oo kaa awood badan ee adiga ay ku duldegaan dadkii meeshaa ku noolaa waxaan barakac ahayn inay ka guuraan ama inay ka tagaan wax kaloo ay sugayaan male in ummadda ee soomaaliyeed ee degan dhinaca maanta ee somalilan inay ku soo jabaan ee boqol milyan ay hafiyaan oo ay cagaha ku qaadaan oo dadkaasi taariikhdooda iyo jiritaankooda ummadnimo inay ayaga ay u sameeyaan dhalandad oo arin taariikhda ee ayada u baahan ummadda soomaaliyeed in aad arintaas ugu gilgilato siyaasadu soomaalida hadday laysku qabsado dad walaalo ah intii dhaxal ka dhexeeya ayaa ayaga ka heshiin kara wa isku haystaanoo dhamaysan kara laakiin in lagaga faa'iidaysto soomaaliya way ishaysataaye soo gala ka qaata waxaad doontaan ka fujada waa riyo oo jirto oo meel welibana hadda soomaaliya laga damacsan yahay in khayraadkeedana lagu dhaco baddeedana hadda bilow aanan ahayn ee lagu hamiyey dhowr jeer xaalayna hadda maanta ay tahay in laysraaciyo guud ahaan soomaaliya ayadoo hadda meeshii lug laga soo gelay

koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalemaanay war heema haysiina beledka beriga waxaa ka shida weyn ninkii aamina awood leh ummad waliba aayaheeda inay garaato iyadaa leh war cabdillo waxaa ka tagtay kol hadduu isidhi u dhimo dhulninkiisiiba iskale waan wallaweynay haddaa qarsantihiin dhul ninkiisii inuu leeyahay muuse bixi maxaa ku haysataan warba ummadda soomaaliya etoobiya in loo saxeexo kacdoonkii ka dhashay waxaa ka soo baxay waxaan abidkeed la filayn oo la maqal sababtoo caldheera ah iyo xasan shiiqa isku mawqif ka noqday war caldheera waa munaafiq waa nagula daaranayaao isaga hoggaanka u shaqeeyee eh. hadduu raalli ka yahay in soomaaliya badaheeda difaacato miyuu eh. isagu dhabarka jabiilay ulwaha ku dhegi lahaa aryaa dhaqanka khawaarij tama taqaanide eh. dal kastoo muslima dalka ay ishayaan ayaa ka u jebiya sida aad la socotiinna bakistaanba hindiya ayaa ka u jebiyey kadibna lama arkin oo dadka muslimiinta ah ee kashmiir difaacaysa warkalamaanay war mahaysaane madaxweyne xasan shiikhu abiy axmed lahadlay wuxuu yidhi faragelintii ma la sanaawi waxay keentay dhalashada khawaariijta dhibaatada ku haysa geeska afrika adiguna maanta midda aad wadaahe waxay taageero iyo hiilu tahay khawaariijta sii dabargo'aysa marka dhulkeenna taaka kama ogelin kamana qaadan kartide cadowgaas ha u garbaynin naw waa dhulka miyuu qaatay le waa laga kareeye uune warbawaaqle wasiirka arrimaha dibadda somalilan wuxuu yidhi dhulka itoobiya konton sana aanu ka kiraynay marka hadda waa la yaaba muuse intaama jooga hayaa <laughs> bashiirow tiro qonton deerti daartii kulelihii dhalaasa madeeyow horaa loo yidhi baadi kugu raagta lihiyaad moodaa abdulla waxaa kaloo la yidhi xoolahaagu dadku ay dhiibinay ku dhahaan haddaad idhiibtase hayga daba dhiman war kalemaana waxaa la hadda ka hor nin caqliyaro dadku ku xama jiray laakiin nin caqli oo duugana ahay oo armeen la joogtaan nin u yimid dabeedna wuxuu is yidhi ninkuma caqli badnee ariga ka siro wuxuuna yidhi niyow ariga waa kaa dhacayahay hay sheegin markaasuu ninkii inta cabaar aamusayo jeesjeestay wuxuu ugu jawaabay haddii aan ku qariyo sow arigi la weymaayo marka hadda madaxweyne muuse biixi dhulka haddii abiidhaco in la weynaayo ma garan waaye waalwalla weynay sidii dagaalkii goojacadda u dhacayba waxbaa naga siiyayaa naloo qaban waaqlo waannu dawaqnay iyo hawade warmadoylaascaanood kaama hor joogno arriba adba ma joogtid warkalamaane waanguura wuxuu yidhi eh. tigre iyo amxaariyo tafagaabta oromadu isku toobi weeyo abid waxay ku taamaan ama tiigsanaayeen eh. geygeenna toolmoon xeebaha ku teedsane eh. tabar iyo awood iyo duul tirada kaa badan taxadina ku soo baday tu horana ku maqan tahay halkii uu tilmaansado haddii tiirka loo dhigo biri inuu ka tegayaa waa calaaqalti malehe duqa turanturoodana malaha waa la taagayo ruux garaadku taamiyo tagtadii horeetiyo timaadadana garan kara nacabkiisa tacabkiiyo tigaadii dhulkiisiiyo uma dhiibta taladee taariikhda ma ogtahaygtanaftarkiisantaariikhdaahayne olamadu baxdeyso soomaaliya abow ma ahan waar waa sidaad u sheegtay kuwana taariikhna garan maayaane olamadu waa iriramiya dhulka laga xiga taa kulama qabo ururka aad sheegaysidna ilaah baa wax kaa odhanhaya aryadha abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariisteeba hadda ka hor wuxuu yidhi aqaltiir la'aantiis kaligiis ma taagne haddaynaan istaakulayn tabaryeelamayne ka taashada cadaawo isku tiirsanaada war abdulo waliba dheegi jiray hooy hooy amxaaroy inaan haray imoodaye hadda waa ikano hadda waa anigii waranna waxaan maqli jiray markaan yaraa labadeenna seefood wabtiisawirnoqoota warba waanigu hadda waxaan la yaabanahay dadka khawaariijta dul fadhido badda saylax ka hadlahaya warbashiirdeerow waxaa la yidhi soomaalidu ayadoo teeda gabtay u doodaa marka maxaad kula yaabaysaa walwalla weynay aniguna waxaan maqli jiray nintiisiibaa daayacay kan kale dugsanaya ani igala doqonsanin hadda baawa waaqle ani weliba dheegi jiray boorusku qaris weeye boorusku qaris weeye marka buukunsan bilawtan yoonay badgadashoodun dagaalka shabaaba karoojiyo haytana boorusku qaris weeye waar madayo waxba haysdaaline sidan waanu qannaa sidana waannu garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay cidhib kuleedahay aryaa waaqlo waxaa kaloo la yiri ninku siray wax kuu sheeg ninku siiyey kuu faan ninku sugay gar kuu dhigay haddaba waa cabdulow taasi dhabarjabeen cadsow ma ahan warkalamaanay madaxda somalilan waxay sheegeen dhulka inay aqoonsi ku badasheen marka anigu soomaalida waxaan kula tali lahaa somalilan in la aqoonsado si aysan shisheeye dhulka gacanta ugu gelin sababtoo ah aqoonsigu meel fog buu la gaaray aryaadhaha aqoonsiga somalilan etoobiya ka raadihayso soomaalida kale walaalaheera inay ka raadsata maxaa u diiday abdiluan waliba erafaday aqoonsi abihi ishisheeyli kuweydii maybaankodhowa islaam afgoyrogdo biyooshoororaas inoo warsadan ba'a ah, warbow dadka somalilan ku nool anana waa naqaanaa iyana waana garanayanayne maxay tahay aqoonsiga laisweydiinahayaa waar walaweynay badiyo dhulbaa ka hadasheene haddaan ixtiraafi weydaan ilaa buurahaan ugu daraynaa war allaha u naxariistaa jilaasooraan waxaa laga hayaa inta aanan aqoonsi raadinmaan innagu is aqoonsanno war naxariista wuxuu kalou yidhi markii wax lagu siiyaad wax garataa aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi how lama dhooweesto dhuuni raac wuxuu dhaahana weeska dhaaf lama dhooweesto dhuuni raac wuxuu dhaahana weeska dhaaf war kalemaana war ma haysaan maanta muqdisho waxaa ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo jeedo heshiiskii dhex mara iyo somalilan waxaana hor wasiirka arrimaha gudaha fiqi iyo gudoomiyaha gobolka banaadir madale madaw war malawalaweyne waa isku dhex yaacdeene fidiq iyo madaale maxaa seenax ka galay warwaaqlobow haddii cabdikariin mooga aamusay hadda madaale waa hadlahayaa warkalamaanay war ma haysaana faysal xali waraaba wuxuu yidhi hanala ka soo gaara miyuu yidhi bawatuutaw hadda xidhe iyo hawadaana war warkaa dhex gelnina wuxuu yidhi faysal xali waraabe cadowgeennu waa badan yahay laakiin ka ugu darani waa soomaalida khayladooduna maaha inay badda saylac difaacayaane waxayna diidan yihiinuu yidhi inna la aqoonsado oo adduunyaduna ictiraafto war faysal dhinaca etoobiya laga mamaray hadda kahor wuxuu yidhi wiilka muqdisho ku dhashay waxaa iiga dhowkan addisababa ku dhashay maantana tiiyoo kaleu dhigayoo wuxuu yidhi itoobiya soomaaliya nooga fiican oo nooga dhow sababtoy ah taho jaar baynu nahay war annaga laftirkayga darisnimo ma noo quuri waayey xataa warma uu kanaal axmed miro oo ka mida ah saraakiisha islam ugu sarraysay oo isaguna xaaladda taagan ka hadlay wuxuu yidhi muuse bixi intuu ku qaado dhulka somalilan ma iibin karo mana saxeexi karo war wuxuu kaloo yidhi axmed mire dastuurkii s nm lagu dhisay kuma jirin soomaaliya in la kala gooyo haddiise ay dhacday oo duruuftii ka dambaysay ay kalliftay inaan etoobiya dhulkanna siino wax la aqbali kara ma ahan waana ka dagaalamaynaa hiyaan balaayadiinna laku celin buu yidhi ulbow korneel axmed mire waa fogaado wuxuu kaloo yidhi dagaalkii laascaana ka dhacay hadda xaq iyo baadiluu ahaa xaqii baana guulaystay naw waar iminkama goojacadda xaq lagu haystaa naw waaqlow jaar baad tihiin madayo waxa iga ballama haddaad hargaysa timaadid inaad jeelka liinta ku cabtid <laughs> waryaad liimilehoonafado afgoybaa dhoobantaa hargaysa may ku weydiye haysoolanni idinkumaa arkaysa dhulka iibso xalaashiyo xoolo jabana haysooran cidi kuma arkaysi afka buuxso kilomtr sodonkilomtr afartan lixdan ninkii lacag lug labo ka gata haysoran cidi kuma arkayse aqal la jeexo warwar mahaydan itoobiya iyo soomaaliya badika helii koran haysoran idii kuma arkayse oroma keenso waan ixtiraafka somalilan meel kasta u gelaysaae haysooran cidii kuma arkayse aqoonsidiidawarbau dhammaantiin buuxa ka tagteen nin xil qaaday eed qaadiyey hoywaradiina bashiirreere weliba ku tabtay nin dhulqaaday eed qaadiyey hoyhoy xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog warayso kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo iskale oholyow qabo haddii lagu yiri badrool badan baa halka ku jira biyaha aniga iskale qarankani beec ma noqon dhulkayguna boob nabadeyduna dhulkayguna boob ma galo badayduna ضباديدي حطوا noqon dhulkayguna boob ma galo badayduna iib ma aha qarankani beec ma noqon dhulkayguna boob ma galo badayduna iib ma aha badayduna iib ma aha